بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب المسدر وإن تريد تسريف النحو قاما فقل يقوم ثم قل قياما فما يجيء ثالثا فالمسدر ونسبه بفعله مقدر فإن يوافق فعله الذي جرى في اللفظ والمعنى فاللفظيا يرى ووافق المعنى فقد وقد روي بغير اللفظ الفعل فهو معنوي فقم قياما من قبيل الأول وقم وقوفا من قبيل ما يليه هو اسم وقت أو مكان انتصام كل على تقدير في عند العرم إذا أتى ظرف المكان مبهما ومطلقا في غيره فليعلمان والنصب بالفعل الذي به جرى كسرت ميلا واعتكفت أشهرا أو ليلة أو ي... أو ليلة أو يوما أو سنين أو مدة أو جمعة أو حينا أو قم صباحا أو مساء أو سحر أو غدوة أو بكرة إلى السفر أو ليلة الاثنين أو يوم الأحد أو سم غدا أو سرمدا أو الأبن واسم المكان نحو سر أمامه أو خلفه وراءه قدامه يمينه شماله تلقاءه أو فوقه أو تحته إزاءه أو معه أو حذاءه أو عنده أو دونه أو قبله أو بعده هناك ثم فرسخا بريدا وها هنا قف موقفا سعيدا baabulmasderi waa baabkii masderka baabulmasderi waa baabkii masderka aynu kaga warbixinaynay masderka ereyga masderka loo yaqaano berashadiisa rasmigaa ah, sarfigaa lagu bartaa ee naxwaha laguma barto masderku siduu yahay inaad u barato wuxuu kaaga xidhan yahay sarfiga inaad barato ayuu kaaga xidhan yahay naxwahaas masder waxaa lagu baranayaa masderka sida la icraabayaa lagu baranayaa markuu mansuubka yahay kolkuu mansuubka yahay mafcuululmutlaqa la odhanayo waa la nasbiyaa unbaa lagu odhan ereyga masder ah waxaa loo yaqaanaa ismu lxada aljaari calaa ficlihi ismu lxada aljaari calaa ficlihi baa masder la yidhaahdaa xadadku waa dhacdada dhacdada wixii magacu ah ee aljaari calaa ficlihi haddana ficilkiisa ku dul socda kaa ayaa la odhanayaa maxay waa ismulmasder baa markaa masder baa la odhanayaa kaa waa inuu ficilka waafaqsan yahay xagga xuruufta hadduu laakiin ficilka waafaqi waayo xagga xuruufta masder noqon maayee ismulmasder buu noqonayaa baabulmasder culimmadu halkan markay marayaan laba magac baa lagu sheegaa qolo masder bay sheegaanoo baabulmasder bay yidhaahdeen qolona mafcuululmulaq bay sheegaanoo baabulmafcuulilmulaq bay ayay yidhaahdeen haddaba mafcuululmutlaqa iyo masderka farqi yar baa u dhaxeeya oo kala ah cumuumun wa khusuusun bililaaq cumuumun wa khusuusun bilitlaaq farqiga ah ayaa u kala dhaxeeya oo lagu kala garanayaa waxaa jira haddaba cumuumun wa khusuusun min wejin baan doonayaa cafwan cumuumun wa khusuusun min wejin ragga qaarna iyo mafcuululmuطlaqu meel bay ku kulmaan meelna masderkaa la gooni noqda meelna mafcuululmuطlaqaa la gooni noqda haddaba nisbada noocaas oo kala ah labada shay markay meel ku kulmaan meelna uu shaygaa kale la gooni noqdo meesha kalena uu shaygaa kale la gooni noqdo waxaa la yidhahdaa cumuumun wa khusuusun eh, min wejin baa laodhanaya min wejin baa laodhanaya maalan haddaan idhaha darabtu darban ereygaa darbanihi waa mafcuululmuطlaq waana masder halkaa way ku kulmeen haddaan idhaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ereyga alxamduhi waa masderuun laakiin mafcuululmuطlaq ma aha waayo mafcuululmuطlaqu mansuubkao qura ayuu ku khaas ahaa haddaan idhaahdo maalan haddaan idhaahdo eh, fajliduuhum amaaniina jaldatan fajliduuhum amaaniina jaldatan aayaddaa qur'aankaa kelmadda amaaniina ihi waxa lagu nasbiyey mafcuululmulaqnimo laakiin masder maaha waaba cadade amaaniina waa cadade masderba maaha waxay ka dhigan tahay haddaba mafcuululmutlaqa iyo masderku meelaha qaar way iskugu yimaadiin sida darabtu darban oo kale meelaha qaarna masderkaa la gooni noqda waa marfuuc iyo majruur markuu noqdo meelaha qaarna mafcuululmutlaqaa la gooni noqda waa marka maalan uu noqonayo waxyaabihii naa'ibka ahaa sida cadadkii iyo ismu ishaarihii iyo wixii lamidka ahaa markuu ku yimaado baabulmasder masderkan waxaynu tilmaannay soomaalida inuu ku adkaan jirayoo rag badan oo wadaada'a ah laga hayo waa geed galbeedka ka baxa masderku laakiin geed galbeedka ka baxa maahee waxa weeye erey lagu dhawaaqo ama si haddaanu dhigno ficilka mage xasuusantiin jaaa ficilka jaaa wuu yimid sow maaha wuu yimidaasi laba erey bay ka kooban tahay dalaaladeedu macnaheegu laba erey laba shay buu noqonaya waa zaban tegey inuu mar hore yimid iyo imaatin oo xadaf ah haddaba masderkani waa zamanka marka laga reebo jaa'ada macnaheegii jaa'ada marka zamanka laga tago imaatinka laftiisa eeg wuu cunayda kelmadda akeliihi laba macno ayay ina tusaysaa saban tegey iyo cunid haddaba sabanka meel iska dhigoo bal soo soo ereyga kale muxuu noqonayaa cunid cuniddaasa horta masder la yidhaahdaa masder marka aan doonayno waa ficilku labada macnuu leeyahay marka layskaga tago zamanka marka laga tago ka soo hadha ayaa loo yaqaanaa ka soo hadha ayaa loo yaqaanaa sheekhu kelmad yaroo ardayda bilowga ah loogu tilmaamo ayuu inoogu tilmaamay in turid haddaad doonto tasriifa naxwi qaama qaama wuu istaagay inaad sarfiyayso ood rogrogto haddaad doonto faqul niyo waxaad tidhaahdaa yaquumu dhe wuu istaagayaa uma qul haddana waxaad tidhaahdaa qiyaaman dhe taagnida lafteedii kolkaa masderku waa ka imise jeer buu qaamo kaga yimid marka koowaad waa maadi oo maxaan idhi qaama marka labaadna waa mudaaric oo maxaan idhi yaquumu marka saddexaadna waa masder oo maxaan odhanayaa qiyaaman masderku marka saddexaad ayuu doonayaa inuu inaydhaa waa ka yimaada maxaynu ku soo sheegnay kutubteennii hore masderkuma marka saddexaad buu yimaadaa mise sidaan ognahe saxda ah marka koobaadna wuu yimaadaa marka labaadna wuu yimaadaa marka saddexaadna wuu yimaadaa marka afraadna marka tobnaadna wuu yimaadaa meel kuma qaydna masderku dee shukran markaad leedahay waa kelmaddaadii kooaad waana msder shukran waa masder waana kelmaddii koobaad kolkaa marka saddexaad buu yimaadaadan uu sheekhu ina yidhi ardayga bilowga ah ayaa loogu tilmaamaa ma aha qaaciido mudarida oo sideeda sax ah oo la qaadan kara ma aha waa ardayga bilowgaaba wax loogu soo dhawaynayaa wa in turid haddaad doonto ardayow tasriifa naxwi qaama qaamo iyo ka lamidka ah rogrogidiisa haddaad doonto faqul waxaad tidhaahdaa yaquumu wuu istaagayaa dheh uma qul haddana waxaad tidhaahdaa qiyaaman taagnida lafteedii dheh qiyaaman waa masterkii markaa ardayay hal su'aal aan idin dhex dhigo welibana qolada iga horrayso oo dhan aan su'aashaa weydiiyo labada guruub ee geesaha ma weydiinin faqul baan doonayaa faqul fa'daasi xaggay ka timid wain turid tasriifa naxwi qaama faqul yaquumu uma qul qiyaaman buu yidhi faqul fa'daasi xaggay ka timid haddaan iska badayno maxaa lagu falaya oo nidha wain turid tasriifa naxwi qaama qul yaquumu uma qul qiyaaman ficdaa haddaan iskaga tagno waxaynu weydiinaynaa sheekh maxamed baynuu daynaynaa su-aashaa waa maxay fadaasi jawaabu shari jawaabu sharigu imise jeer buu fada qaadan jiray aaal sheekh maxamed imise haysa imisey toddoba jeer toddobadii waa dalabkii toddoba jeer baa fa la qaadanayo waa dalab hadda faqul waa dalab waa waajib fa'daa lagama tegi karo wa in turid haddaad doonto tasriifa naxwi qaama qaama iyo ka midka a rogrogiddiisa faqul waxaad tidhaahdaa yaquumu dhe markaad mudaaricaynaysid uma qul waxaad tidhaahdaa qiyaaman dhe markaad masderka keenaysid famaa haddaba ka yajii'u yimaada aalian marka saddexaad marka saddexaad shayga yimaada falmasdaru waa masder masderku goormuu yimaadaa siduu inoo sheegay marka saddexaad ayuu yimaadaa famaaka yajii'u yimaada aalian marka saddexaad falmasdaru waa masder marka saddexaad buu masderku yimaadaa wa nasbuhu masderka nasbintiisa bificlihi ficilkiisa lagu nasbiyo muqadarun waa shay la sugay oo muqadara waa la qadaraya masderka horta ficilkaa nasbiya sheekhu hal mas'ale ayuu inoo soo sheegay waa tacriifka masderka masderku marka saddexaad buu yimaadaa bui markaad ereyga rogrogto waa maadi mudaaric masder marka saddexaad buu yimaada intaa tacriifkiibuu kaga baxay haddana wuxuu inoo sheegayaa wanasbuhu bificlihi muqadarun markuu yidhi horta masderka yaa nasbiya ficilka ka horeeya iyo ficilka waxa shabahay baa nasbiya markaad tidhaahdo jalastu filmasjidi juluusan ereygaa juluusan ayaa nasbinaya jelasada hore ayaa nasbinaya oo ficilkaa nasbinaya wa nasbuhu masderka nasbintiisa bificlihi ficilkiisa lagu nasbiyo muqadarun waa la qadarayaa waa arin la sugayo oo jira oo dhaba fa in yuwaafiq hadduu waafaqo masderku ficlahu ficilkiisa hadduu waafaqo alladii kaasoo jaraa dureeray fi lafdi xagga lafdiga walmacnaa iyo xagga macnahaba fa yuraa waxa lagu ogaan lafdiyan lafdi baa lagu ogaan masderkaa lafdi baynu odhan halkan muxuu sheekhu inoo sheegayaa hadduu masderku ficilkiisa waafaqo xagga macnaha iyo xagga lafdiga labadaa dhinacba hadduu ku waafaqo xagga macnaha iyo xagga lafdiga labadaa dhinacba hadduu ku waafaqo maxaa la odhanayaa masderka masderkaa maxaynu nidhaahnaa lafdi baynu odhan maalan jalastu juluusan markaan idhaa jalasada iyo juluusantu macnahana way isku waafaqsan yihiin lafdigana way isku waafaqsan yihiin jalastu juluusan markaan idhaa fa in yuwaafiq hadduu waafaqo masderku ficlahu ficilkiisa hadduu waafaqo alladii ficilka oo jaraa dureeray fi lafdi xagga lafdiga hadduu ku waafaqo walmacnaa iyo xagga macnahaba fa lafdiyan lafdi baa yuraa lagu ogaanayaa masderkaasi waa lafdiye sidaa ogaada haddii xagga macnaha oo qura ay iska waafaqaan macnaha oo qura hadday iska waafaqaanna macnawi baa la odhan oo waafaqa wuu waafaqay almacnaa macnaha ayuu waafaqay faqad oo keliya xagga macnaha oo qura ayuu waafaqay waqad ruwiya waana la wariyey bikayri lafdi lficil ficilka lafdigiisa lafdi aan ahayn baa lagu wariyey haddii masderka iyo ficilku xagga macnaha ay iska waafaqaan oo xagga dhawaaqa ay ku kala duwanaadaan fa huwa macnawiyun macnawi baa masderkaa la odhanayaa masderkaasi waa masder macnawiya ayaa la odhanaya fa huwa macnawiyun waa macnawi masderkaasi macnawi baa markaa la odhan waa markuu yahay jelastu qucuudan oo kale jelastu waan fadhiistay qucuudan fadhiisi baan fadhiistay ficilkii waa jelasa masderkiina waa qucuudan macnaha waa isku mid laakiin dhawaqay ku kala duwan yihiinoo midna waa jelasa midna waa qucuud aad bay u kala duwan yihiin haddaba halkaa sheekho waxaa inoo soo baxay masderku laba qaybood inuu yahay labada qaybooduu masderku yahay waa macnawi iyo lafdi macnawiga iyo lafdigu maxay kala yihiin markaa masderka la odhanayo lafdigu waa masderka iyo ficilkiisu markay iska waafaqaan macnaha iyo xuruufta lafdi baa la odhan hadday macnaha uun iska waafaqaanna macnaha oo qura hadday iska waafaqaanna macnawi baa la odhan hadday xuruuftuun iska waafaqaan macnahana ay iska waafaqi waayaanna maba jiro oo carabi kuma hadal hadday labadaba iska khilaafaanna masdarka iyo caamilkiisu macnaha iyo xuruuftaba hadday iska khilaafaanna mafcuulu min ajlihi buu noqdaa baab inoo iman doona oo mafcuulu min ajlihi waa masder laakiin masderka wuxuu kaga duwan yahay baabkan wuxuu kaga duwan yahay isaga iyo ficilkiisa ayaa xagga macnaha iyo xagga xuruufta ku kala duwan waxaad odhanaysaa sirtu ila almasjidi amaa jalastu hunaa istimaacan lilkitaab istimaacan waa masder jalasa iyo istimaacan macnaha iyo xuruuftay ku kala duwan yihiin mafcuul min ajlihi buu markaa noqday baabkaasaa loo bixiyey mafcuul min ajlihi afar suuro ayuu caqligu sheegayaa caqligu inuu qaybaha masderku uu noqonayo isaga iyo ficilkiisa marka laysku eego inay lafdiga iyo macnahaba iska waafaqaan maxaa magiciisa la odhanayaa markaa lafdi labadaba inay iska khilaafaan maxaa la odhanayaa markaana mafcuulu min ajlihiga iman doona inay macnuhuun iska waafaqaan maxaa la odhanaya marka ay macnuhun iska waafaqayaanna macnawi inay lafdiguun iska waafaqaan maba jiro waayo waa qism alcaqliya iyo qism alkhaarijiya baa kala jira waxa qism alcaqliya ku soo baxaa waxaa laga yaabaa khaarijka iyo isticmaalka in laga waayo maba jira kaasi markaa fa in yuwaafiq hadduu waafaqo masderku ficlahu ficilkiisa hadduu waafaqo alladii ficilka oo jaraa dureersaday fi lafdi lafdiga hadduu ku waafaqo walmacnaa manahana uu ku waafaqo fa lafdiyan lafdi baa yuraa lagu ogaan oo waafaqa ama wuu waafaqay almacnaa macnaha ayuu ku waafaqay faqad oo keliya waqad ruwiya waana la wariyey bigayri lafdi lficli ficilka lafdigiisa gayrkiibaa lagu wariyey fa huwa macnawiyun macnawi buu odhan noqon faqum qiyaaman waa mubtade maanta intaasi faqum qiyaaman waa mubtade ogaada faqum qiyaaman oo wada socotaa mubtada qasdulafdi baa ku dhacay waayo mubtadu waa waxa laga sheekaynayo faqum qiyaaman baan maanta ka sheekaynaya faqum qiyaaman kelmadda qum qiyaaman ihi hee mubtada khabar buu iga baahan yahay min qabiili lwali waa ka hore qabiilkiisii away haddaba qum qiyaaman khabarkeegii waa jaar iyo majruurka min qabiili lwal ah wa qum wuquufan kelmadda qum wuquufan ihina hee min qabiili aani waa ka labaad min qabiili maayelikiisii weeyi kitaabkan markii saddexaad een akhrisanayey waxaan waaye kitaaban ka akhrista ayaan waayay waan xasuustaa sheekhii akhriyayiibaa kitaabka haystay anna markuu gabayga qaado anoo bila kitaabo halkaa fadhiya ayaan ka daba qaadayay sheekha laakiin lagama yaabo inaan jebiyo sheekhu kitaabku ka eeganaya anna kitaab ma haysto beydkaa markuu marayey waan xasuustaa beydkaa markuu marayey buu yidhi faqum qiyaaman min qabiili lwali qum wuquufan min qabiili maa yeli halkaa anugu dee kitaab ma haysto markii waxaan ka daba qaaday faqum qiyaaman min qabiili lwali waqcud juluusan min qabiili maa yeli waqcud juluusan min qabiili maa yeli markii dambe sheekh markuu kitaabka akhriyaya wuxuu odhan jiray camridiga riwaayadiisii waqum wuquufan min qabiili maa yeli khaashic riwaayadiisana waqcud juluusan min qabiili aani kolkaa wadciju dee kitaab baanan haysanin oo markaa gabaygu su iskugu kay qabtay iyo wixii la rabay baan garanayay wax layga rabaa wuxuu yahay markaasaan waqcu juluusan min qabiili aani faqum qiyaaman kelmadda qum qiyaamanihi min qabiilil awali waa ka hore qabiilkiisii wa qum wuquufan kelmadda qum wuquufanihina min qabiili maa waa kii qabiilkiisa yelii kaa hore ku xigay qum wuquufan masderkaasi ma lafdiba mise waa macnawi qum wuquufan bal hadda u fiirsada qum wuquufan masderkaasi ma lafdi baynu nidhaa mise macnawi baynu nidhaa waa macnawi waayo masderkii waa wuquufan ficilkiisiina waa qum oo qaamo ka yimid xagga macnuun bay iska waafaqsan yihiine xagga lafdiga iskama waafaqsana iyo xuruufta markaa sheekhow halkaa ayaynu masderkii kaga soo baxnay qayb wuxuu sheekheennu ka tegey aynu ajruumiga ku soo qaadannay iyo ruuxul icraabkaba oo inuu masderku saddex u qaybsama ah qayb waxaan odhan jirnay mu'akidun licaamilihi qaybna waxaynu odhan jirnay mubayinu linawci caamilihi qaybna waxaynu odhan jirnay mubayinu licadadi caamilihi waxba halkan ku sharxi maynee sheekhuba hadduu ka aamusay adiguna dib u noqo oo kitaabkeennii hore ama labadeennii kitaabee hore dib ugu laabo halkaa ka soo jilciso macnaha intanan isa soo saarno wa in turid haddaad doonto tasriifa naxwi qaama qaamo iyo ka lamidka a rogrogiddiisa faqul waxaad tidhaahdaa yaquumu dheh uma qul waxaad tidhaahdaa qiyaaman dheh famaa yajii'u ka yimaada haalian marka saddexaad ka yimaada falmasdaru masdar weeyaan wa nasbuhu nasbintiisa bificlihi ficilkiisa lagu nasbiyo muqadarun waa la qadarayaa fa in yuwaafiq hadduu waafaqo ficlahu ficilkiisa hadduu waafaqo alladii ficilka oo jaraa dureersaday fi lafdi lafdiga hadduu ku waafaqo walmacnaa macnahana uu ku waafaqo fa yuraa waxa lagu ogaani lafdiyan baa lagu ogaani oo waafaqa hadduu waafaqo almacnaa macnaha uu ku waafaqo faqad oo keliya waqad ruwiya laguna wariyo bigayri lafdi lficli ficilka lafdigiisa gayrkii fa huwa macnawiyun macnawi buu noqon faqum qiyaaman kelmadda qum qiyaaman ihi min qabiili lwali waa ka hore qabiilkiisii waa lafdigii wa qum wuquufan tacbiirka qum wuquufanihina min qabiili maa kii qabiilkiisa weeyaan yadhii kaa hore ku xigay halkaa waxaan kaga baxnay shan bayd oo sheekhu uu masderka ama mafcuulu min ajlihiga uu ugu talagalay halkanna waxaynu ku arkaynaa waa baabu daraf oo waxa weeye darfu iyo darfulmakaanka labadaa ayaynu ku arkaynaa darfuzamaan iyo darfulmakaan sheekhu cashirkii uu ugu talagalay in sha allahu tacaala ayaynu halkan ku arki doonaa haddaba darafka darfuzamaanka la yidhaahdaa waa wixii zaman iyo xilli iyo wakhti magacu ah maalan saacadoo kale maalinoo kale wiigoo kale bil oo kale sannadoo kale wax la midka ayaa la odhanayaa darfuzamaan waxaa kaloo jira darfulmakaan baa jira darfulmakaan markaynu leenahay darfulmakaan darfulmakaanku waa wixii goob iyo makaan iyo meel magacu ah sida maalan xagga sare oo kale xagga hoose oo kale midigtaada oo kale bidixda oo kale waxyaabaha la midka ah darfulmakaan baa isna la odhan haddaba sidiisaba af carabiga marka la baadhay darafku markuu shuruuda yeesho mansuub buu noqdaa oo waa la yska nasbiyaa darafku hadduu shuruuda yeesho mansuub buu noqonayaa darfu zamaankuna waa mansuub darfulmakaankuna waa mansuub baabu darfi huwa darafka kolkaa luqadda waxaa loo yaqaanaa alwicaa almutanaahi ladraaf weelka afka ballaadhan ayaa af carabiga daraf luqa lagu yaqaanaa loo yaqaanaa daraf waa weelka afka ballaadhan inagu hadda waxa loo yaqaanaa luqadiibuu weli kusii hadhsan yahay darafka waxaa la yidhaahdaa waraaaa galalkan yar ee waraaqaha aan ku ridano ayaynu nidhaa daraf saw ma aha dee waa darafo waa weel af lagu ridayaye waa weelkaa iska afka ballaadhan weeye alwicaa almutanaahi aladraaf ayaa luqadda daraf la odhan jiray darfu zamaan ama darfulmakaankuu dooni ha ahaado tacriifkiisiibuu sheekhu inoo soo hormariyey tacriifka ayuu inoo soo hormarinayaa haddana aqsaamta iyo axkaamta ayuu inoogu xijisiin doonaa tusaalayaasha ayuu ku gebagebayni oo labada daraf tusaalayaasha uu ka soo qaatay ayaa fara badan huwa darafku ismu waqtin waa wixii waqti magacu ah ow makaanin ama wixii makaan magacu ah intasaba qad intasaba isagoo nasbisan welibana isagoo nasbisan intasaba ardayow qad baa lagu soo darayaa sharaxa hoose qad eega icraab buu xalinaya ujeedu qadaa uu ku soo daray keliya yahay arday ogow layskagama soo darin uun huwa darafkii ismu waqtin waa waqti wixii magacu ah ow makaanin ama makaan wixii magacu ah intasaba qad intasaba isagoo nasbismay kullun mid kastaaba calaa taqdiiri fii fii qadarideed ku nasbismay cinda alcarabi carab agteeda waxaa jira ismu waqtin ow makaanin markaan idhaa maxaa iga baxay waa waxa waqti magacu ah ama makaan iyo meel magacu ah markaan idhaha maxaa iga baxay waxaa iga baxay wixii asmaadii caadigahay sida magacyadeennan oo kale dee muxamed markaad tidhaa ama cali markaad tidhaa ama kitaab markaad tidhaa maaha daraf waayo dee magacna magacna sebenna magacu ma aha makaanna magacu ma aha siduu daraf u noqon darafku waa ismu waqtin ow makaanin kow shardigaasaa lagama maarmaana shardiga labaad waa intasaba kullun mid kastaaba inuu mansuub yahay maxaa iga baxay markaa intasaba kullun markaan idhaahdo darfu zamaankuna mansuub ha noqdo darfulmakaankuna mansuub ha noqdo maxaa iga baxay marfuuc iyo majruur daraf lama yidhaah haddaan idhaahdo naxnu fii yowmi alkhamiis fii yowmi alkhamiis yowmidaasi ma daraf baa hadda hadda maalin bay magac u tahay may maaha daraf oo maxaa diiday fii yowmi maxay u noqon weyday daraf mansuub bayna ahaynoo majruur bay noqotay eeg intasaba kullun mid kastaa waa inuu nisbisan yahay calaa taqdiiri fii ereygaa calaa taqdiiri fiiha ah. ragga qaarkoodna intasaba bay ku tacalluqiyaan waxa ka wanaagsan baa la yidhaha kaainun meeshaa ka xadfan in lagu tacalluqiyo calaa taqdiiri fii buu ku sugan yahay fii eeg macnaha fii ayuu sitaa waa shardiga saddexaad waxa daraf makaa noqonaya ama daraf zamaan noqonaya macnihii fii waa in laga dhadhamiyaa horta fii maxay ahaan jirtay fiidu maxay ahaan jirtay macnaheegu sow dhex ma aha haddaba waa inaynu ereygan dhex ka dhadhaminaa markaan idhaahdo sumtu yowma alkhamiis bal macnee sumtu yowma alkhamiis sumtu waxaan soomay yowma alkhamiisi khamiistii waan soomay dhexdeeda dhex miyaanan ka dhadhaminaynin sumtu yowma alkhamiis khamiistii dhexdeedii baan soomay hadda bal waxaad eegtaa jaaa yowmulkhamiisi haddaan idha khamiistii baa timid halkaa ma dhex baa laga dhadhaminaya jaaa yowmulkhamiis ma khamiista dhexdeedii baa timid mise khamiista lafteedii baa timid hamiista lafteedii fii lagama dhadhaminayo sidaa darteed waa faacilba jaaa ywm lkhamiis haddaa tidha maaha daraf waayo fii baadan ka dhadhaminaynba waa inaan fii ka dhadhaminaa markaa saddex shardi ayaa ardayay darafka lagama maarmaana haddaba saddex shardi ayaa darafka lagama maarmaana horta kow waxa darafkan ku tilmaamaynaa waa inuu ismu waqtin ow makaanin waa inuu waqti magacu yahay ama makaan iyo meel uu magacu noqdaa sow shardigii koobaad igama haysid shardiga labaadna waa inuu muntasib yahay mid nasbisan waa inuu yahay uu nasbo qaato shardiga saddexaadna waa inuu calaa taqdiiri fi eeg calaa taqdiiri fi fii lafteedaa la qadarayaa ma aha waa macnihii fii ayaa meesha la qadaraya laga dhadhansanayaa hadda fiida lama keeni karo macnihii fii unbaa laga dhadhansanaya isaga waxaa la yidhaahdaa darafku fii buu macnaheega qabaa xaalada lafteedu fii bay macnaheega qabtaa ma la socotiin xaalada lafteedu eeg xaalada fii macnihiga laga dhadhansadaa tamyiiskuna yuu macnihiisa qabaa tamyiiskana yaynu ku soo dhigannay min buu macnihiisa qabaa baa la yidhaahdaa kolkaa xuruuftaasi sidaa ayaa loo kala leeyahay ama loogu kala duwanaanayaa huwa darafkii ismu waqtin waqti ayuu magacu yahay ow makaanin ama makaan ayuu magacu yahay intasaba qad intasaba wuuna nasbismay mid kullun mid kastaaba calaa taqdiiri fii fii qadarideed ayuu ku sugan yahay ama uu ku nasbismay cinda alcarabi carab agteeda carab oo dhan baa saa isku waafaqday buu ku yidhi haddaba darafka waxaa loo qaybiyaa saddex inuu mubham yahay iyo inuu mukhtas yahay iyo inuu maasiiqo yahay waa makaanka iyo zamaankuba saddexdaasu noqonaya lix baa meesha ka soo boodaya darfu zamaankii inuu mubham yahay iyo inuu mukhtas yahay iyo inuu maasiiqo yahay darfulmakaankuna saddexdaa saddexdoodii ayuu noqon wuxuu yidhi mas'aladaa markuu ka hadlayay idaa ataa markuu yimaado darfulmakaani darfulmakaanku mubhaman isagoo mubhama wa mutlaqan kii oon la kala qaadaynin fii hayrihi kaa hayrkii ee fal yuclaman ha la ogaado goormaa la nasbiyaa culimo darfulmakaanka mubhamkaa la nasbiyaa mubhamka mubhamku waa waxa aan xuduud lahayn iyo mid la yaqaan sidaa darteed masaajidkeenani waa darfulmakaan masaajidkan hadda aan joognaa waa darfulmakaan maadaamo masaajidkani uu darfulmakaan yahay miyaynu nasbinaa ma mubhamba mise waa mukhtas waa mitiro la yaqaan miyaynu ku fadhiyin waa mitiro la yaqaano haddaad hadda mitir qaadato waad ogaan kartaa masaajidku inta cabirkiisu uu yahay sidaa darteed maadaamuu mukhtas yahay masaajidkeenan isagoo darfulmakaana lama nasbin karo isagoo makaan magacu ah makaan magacu ah lama nasbin karo waa mamnuuc maxaa loo nasbin kari waayey dee darfulmakaanka waxa nasbaha qaata mubhamka ka xuduudiisa aan la aqoon sida xagga hore oo kale waxaad odhanaysaa jalastu amaama almasjid amaama almasjid masaajidka xaggiisa hore yaa yaqaana intay xagga hore ku eg tahay meella kuma ega dee xaggaa horeu soco weligaaba xagga sare oo kale xuduud la yaqaan ma leh hoose oo kale xuduud la yaqaan male leh laakiin masaajidka iyo guriga iyo hargeyse iyo xuduud la yaqaanay leeyihiin waa xuduud la garan karo ama cabir iyo mitir la garan karay ku fadhihi karaan idaa ataa markuu yimaado darfulmakaani darfulmakaanku mubhaman isagoo mubhama maasiiqahana waa la nasbiyaa kolleeya maasiiqaha waan arki doonnaa wa mutlaqan kii oon la kala qaadaynin fii hayrihi hayrkii darfu zamaankana waa mutlaqoo mar kasta isaga waa la nasbiyaa falyuclaman sidaa ha la ogaado haddaba waxaan isweydiinaynaa darfu zamaanka hadduu mukhtas yahay waa la nasbin saacaddu saw saacadba ma khamiistu sow labiyo toban saacadood maaha ma wax in yar ka yar ama wax in yar ka badan sow maaha eeg waa nasbinaya isagoo xuduud la yaqaana sakano ama daqiiqado la yaqaan isagoo darfu zamaanku ah oo mukhtas ah ayaa la nasbin isagoo mubhamana waa la nasbin isagoo maasiiqa waa la nasbin mulaq weey darfu zamaanku wa mulaqan fii hayrihi buyna yidhi ayrka haadaas iyay u noqonaysaa fii ayrihi fii ayri haada ku jirta ayay u noqonaysaa fii ayri haada ku jirta ayay u noqonaysaa culimo bal hadda u fiirsada yay u noqonaysaa waa darfulmakaanka ayay u noqonaysaa fii hayrihi darfulmakaankay u noqonaysaa darfulmakaankay u noqonaysaa darfulmakaanka hayrkii oo darfu zamaanka ah darfulmakaanka hayrkii oo darfu zamaanka ah ha la nasbiyo ayaynu leenahay isagoo mulaqa isagoo mulaqa la nasbini laakiin darfu zamaanka mulaq baa loo nasbin darfulmakaankana mubhamku baa la nasbin halkaa culima haddaba hal mas'ala inooga soo baxay ficilkii wuu kala eexday horta yaa darafka nasbiye sidiisa ficil iyo wax shabaha saw maaha ficilka laftiisii wuu kala eexday markaa labadii daraf wuu kala eexday waayo mubhamkiina darfulmakaankiina mubhamkoo qura ayuu nasbiyey darfu zamaankana gebigiisaba wuu nasbiyey muxuu ficilku talow labada daraf ugu kala eexday mise ficilku ma kala eexanine carabtii ku hadashay baa kala eexatay baynu nidhaahnaa horta waxaad ogaataa carabi waxay ku hadleen darfu zamaanka gebi ahaankii oo mansuub laga dhigayo darfuzamaanku gebi ahaan waa mansuub siday carabi ugu hadleen darfulmakaankana mubhamka unbay carabtu nisbiyeen kolkaa ficilkan ayaa laakiin cillad iyo xikmadi ku jirtaa ficilka waxaad ogtihiin tihiin arday inkastoo mas'aladaa aydaan arag mas'alatu dalaala waa mas'ale falsafadda lagaga sheekeeyo rasmigeegu waa falsafadda balaaqaduna lug bay ku leedahayoo waxaan u malaynayaa rag way idinla joogaan ma habeen dhaweyd dhiganayay kolka dalaalada saddex baa loo qaybiya dalaala almudaabaqa iyo dalaala tadamuniya iyo dalaala iltizaamiya saddexdaasa dalaalada loo qayb hadda qaybo badan bay dalaaladu leedaho intaa ka badan laakiin dalaala lafdiya oo dalaalada hadda ina qusayso ah ayaa saddexdaa u qaybsamaysa dalaala mudaabaqa waa ta ugu awooda badan dalaala tadamuniyana waa dalaalada labaad ee xagga awoodda ku soo xigta dalaala iltizaamiyana waa dalaalada ugu daciifsan waxaa la yidhi ficilku tusinta uu ina tusinayo zamaan dalaala tadamuniya wey waa darajada labaad tusinta uu ina tusinayo makaankana waa dalaala iltizaamiya waa derajada ugu hoosaysa laba eeg haddaba ficilkii wuxuu zabanka u wada nasbiyey dalaaladiisaa qawiyo derajada labaada xagga ficilku tusinta uu zabanku tusinayaa waa derajada labaad waayo ficilku horta muna zabanku tusinin hoos hadda u eega ardayay ficilku zaban buu ku tusiyaa maxaa ka mid a jaaa mayna iminka wakhti tegey ku tusin jaaa mayna maadi ahayn waxa maadigii muna zaban ahayn haddaba jmeel may ku tustaa ja makaan may ku tustaa dee er kuma tusto laakiin jaa ficilku sidiisaba zeban wuu ku tusaa oo hadduu maadi yahay waa zeban tegey hadduu mudaaric yahay waa zeban mustaqbala ama jooga haddii uu sidaan ogna amar yahay waa zeban mustaqbaloo soo socda ficilku miyuuna zeban ku tusin laakiin makaan dee kuma tuso dee mayna labadan kala awood badnayn waa ju waa qayb ficilka waa macnihii ficilka ba darfu zamaankuye ficilku wuxuu leey waa macnahaygiiyo dhammaan waa inaan wada nasbistaa buu leey darfu zamaanka ama makaanka anuunbaa u baahan buu yidhi marka ficil la qabanayo meel lagu qabto waa inaad heshaa haddaad istidhaahda ashir baro meelaad ku dhigata waa inaad heshaa adoo meelaad ku dhigata cashiran haysan maad dhigan kartaa ama istaag ama fadhiiso ama jiibso oo haddaad cashir dhiga istidhaadee horta waa inaad goob heshaa makaan waa inaad heshaa kolkaa ficilku waan u baahanahay uunbuu yidhi makaanka eh macnahaygii maaha laakiin zamanku waa macnahaygii kolkaa zamankiibaa dee xoog badan darfu zamaanka oo dhan ficilku wada nasbinaya ile waa macnihiisiiye darfulmakaankana qaybta mubhamkoo qura ayuu nasbinaya idaa ataa marka uu yimaado darfulmakaani darfulmakaanku mubhaman isagoo mubham ah wa mutlaqan isagoo mutlaqa oon la kala qaadaynin fii hayrihi hayrkii ee fal yuclaman sidaa ha la ogaado wa nasbu nasbuhuna bilficli ficl alladii ficilka oo bihi ay calayhi badaasi waa bimacnaa calaa alladii kaasoo calayhi dushiisa jaraa ku dureersaday ficilkan ka horeeya ama ka dambeeya ayaa horta darafka sidiisaba nasbiya kasirtu waan socday miilan mayl baan socday kasirtu waan socday miilan mayl baan socday buu ku yidhi mayl ayaan socday haddaba kelmaddaa maylki ihi waa darfulmakaan sida aan ognahay waa darfulmakaan yaa nasbinaya saaradan ka horaysa wactakaftu waan ictikaafay ashhuran bilo idil ayaan ictikaafay ashhuran jamac buu ka dhigay waa mas'ale fiqhiya buu kugu baraarujinayaa wactakaftu ashhuran tusaalaha masaladu kugu baraarujinayaa waxa weye ictikaafku ramadaanta oo qurhowun maahee ogow buu ku in bila la ictikaafi karo aan ramadaantuun ahayn wactakaftu waan ictikaafay ashhuran bilaan ictikaafay mas'ale kaluu inagu baraarujinayaayoo naxwo ah horta darafka sidiisa ma la jamciyaa wactakaftu ashhuran ashhuran muna ahayn jamac darafkii isagoo daraf ah waa la jamciyaa zamaanka makaankana waa la jamciyaa maxamed ibnu maalik wuu ina tusiyo wuxuu yidhi eeg umkus hunaa asmunan buu ina yidhi markuu masaladaa ka hadlay asmunan asmunan jamac buu ka dhigay waa ashhurantan oo kaluun ow leylatan habeen ictikaaf habeen waa inaad ictikaaftaa wuxuu ku tusinayaa in habeen la ictikaafi karo haddaan ictikaftudii ku xidho weeyaan ictikaftudii haddaan ku xidho ow leylatan baan ka odhanaya ictikaaf habeen ow yowman maalin ictikaaf maalinna waa la ictikaafi karaa haddaba ereygan kitaabkeennii horaan ku soo macnaynay maalinta iyo xataa aayaad qur'aana iyo axaadiista rasuulkaba iyagoo maalintu mararka qaar waxaan soo marnay habeen iyo maalin afar iyo labaatanka saacadood yoom layska odhanayo ow siniina sannada ictikaaf ow muddatan muddo ictikaaf ow jumcatan jumco ictikaaf jumco laakiin jumca haddaad tidhah waan ictikaafaya haddii jumcaha wiigadan uga jeedina maalin jumca oo quraan ictikaafaya haddaad tidhaahdo waxa shardiga ictikaafkaaga inaad ka dhigatid masaajid jumco lagu oogayo haddii masaajid yaroo xaafadiinna aad tidhaa maanta anu waan ictikaafaya waagu intuu ka baryayo ilaa gobolku intuu ka dhacayo masaajidkaa ood masaajidkaa yar xaafadiinna iska fadhiisatid yaad la tukanay jumcaha ilan jumcuhu waajib buu kugu ahaaye kolkaa waxaa lagu leeya aw jumcatan hadday kaa noqoto masaajid jumca lagu oogayo waa inuu yahay ow xiinan xilli uun ictikaaf kelmadda xiin ana kitaabkeennii horeynu ku soo macnaynay siyaabo waafiya ow qum istaag sabaaxan subaxda hore sabaaxan lafteeda waxaynu soo nidhi marna waa gelinka hore marna waa labiyo toban saacadood baa sabaaxan la ysku yidhaahdaa lixda saacadood ee habeenka niskiisa dambe iyo lixda saacadood ee maalinta niskeega hore ayaa sabaaxan la ysku yidhaahdaa ow masaa'an gelinka dambe mararka qaarna gelin dambe ayay masaaantu ku timaadaa mararka qaarna waa labiyo saacadood oo lixda saacadood ee maalinta niskeega dambe iyo lixda saacadood ee habeenka niskiisa hore ow saxaran suxuurta ictikaaf ow khudwatan aroor ictikaaf ow bukratan bukro iyo subax ictikaaf waxaan odhan karnaa cafwan ictikaaf maaha waa qum ow qum istaag sabaaxan subaxdii istaag qum baa halka aad u qadaraysaa ow masaa'an galabtii istaag ow saxaran suxuurtii istaag ow gudwatan aroortii istaag ow bukratan subaxdii istaag ila safari safarna isku taag war markaad safrayso gelinka hore ayaa safarka la galaa ow laylata alinaini halkaas sunbaa loo soo qadari karaa qumtiina waad u daysan kartaa ow laylata alinaini habeenka iniinta ah iska soon ama istaag ow yowmal axadi ama maalinta axadda ah istaag ow sum soon qadan berri iska soon ow sarmadan weligaaba soon awil abada weligaaba iska soon weligaaba soon marka lagu leeyahay sheekhuilwaa sheekhu ilan waa sheekh caalimo oo diinta aqoon u lehe markuu ku leeyahay sermadan soon abilabada soon soonkii diintu ay diiday la ima kuma leh siyaamu dahri ajrigiisii unbuu ku amrayaaye ciidaha soon kuma leh haddaad tidhaha weligayba waan soomayaa maalmaha ciidaha diintu may ogosha inaad soonto haddaad tidhaha maalin ciida ayaan soomayaa sow ayaamu aklin wa shurbin wadikrin lilah maaha maalmaha qaarkood kolka ayaamihii soonku uu kaa reebmaa ee kaa reebnaa mamnuuca ahayd soon kuma leh markuu abadan ku leeyahay waa wixii soonka aqbalayay uun iska dhammaystir buu kuleeyahay wasmulmakaani ismulmakaanku waa naxwu sir soco amaamahu xaggiisa hore kelmadda amaamahu waana mubhamdee ow khalfahu xaggiisa dambe waraa'ahu xaggiisa hore waraa'ahu xaggiisa hore ama waraa'ahu xaggiisa dambe kelmada waraa'a waxaa lagu macneeyaa marna xagga dambe marna xagga hore labadaba qur'aanka way ku jirtaa iyadoo xagga dambe ah waraa'a waa aayaddii qur'aanka ahayd fanabaduuhu waraa duhuurihim maxaynu ku macnaynaynaa waxay ku tuureen xaggooga dambe iyo dhabarkooga dambe waraa'a waa xagga dambe iyadoo xagga hore'ana wa kaana waraa'ahu melikun ya'hudu kulla safiinatin hasba markii uu dee sidaan ognahay khadir markii uu doonida dhaawacay ee muuse ku qabsaday muxuu ku cileeyey wa kaana waraa'ahum melikun waraa'ahum xaggooga dambe ma nidhahnaa waxaan u dhaawacay buu idhi boqor baa inaga horeeya dooni kasta qaata yaahudu kulla safiinatin khasban xoog buu ku qaataa waxaan u dhaawacay dhaawaca markuu arko ha u daayo ayaan isiri ciyaalka waxa dhaawaca ama qaato aayaddaa lafteeda nactiga ayaad ku arkaysiin nactiga keligii in la xadfo waynu soo sheegnay mancuudkoo la xadfana waan soo sheegnay labadoo laysla xadfana waan soo sheegnay eeg aayadda qur-aanka ka xadfan wa kaana waraa'ahum waraa'ahum waa maxay macnaheegu waa xaggooga hore waayo haddaan waraahum xagga dambe ku macneeyo dee boqorkaa daal ee jaa'irka ah, wayba soo dhaafeen oo doonidu way soo dhaaftaye muxuu kolkaa u dhaliilayaa doonida muxuu u ceebaynaya waraa'ahumtu xagga dambe maaha waa xagga hore wa kaana wara'ahum waxa ka horeeya malikun boqor ya'hudu qaata kulla safiinatin saliimatin halkaa maxaa ku jira kulla safiinatin ee eh? saliima ereygaa saliima ah ayaa macno ahaan u jooga waa iyo quroo la xadfay lafdi ahaanna u maqan waayo haddaan kulla safiinatin un ku daynoon saliimada ka tagno nactiga saliimaa ah haddaan ka tagno dee tanba waa safiine iyadoo dhaawacan muna qaadanaynin iyadoo dhaawaca oo dee sida uu dilaacay wuu qaadanaya kolkaa yaudu kula safinatin ay saliimatin baa meesha ugu jirta waa safiinadii fayoobaydun wasmulmakaani ismulmakaanku waa naxw sir soco amaamahu xaggiisa hore ow khalfahu xaggiisa dambe waraa'ahu xaggiisa dambe ama xaggiisa hore qudaamahu xaggiisa hore yamiinahu midigtiisa shimaalahu bidixdiisa tilqaa'ahu xaggiisa hore ama qaabilkiisa ow fowqahu xaggiisa sare ow taxtahu xaggiisa hoose izaa'ahu meel isaga soo qaabilaysa ow macahu miciisa ow xidaa'ahu meel ka soo hor jeeda ow cindahu agtiisa ow duunahu meel ka sokaysa ow qablahu hortii ow bacdahu ama debadii hunaaka halkaa e, iyadoo dara ay haddana ismuishaare ku biirsatay waa daraf iyo ismuishaare kulmay halkani hunaaka halkaa ama halkaa way kasii fog tahay hadda uma maaha waa ama halkaa farsakhan farsakh beriidan beriid wahaahunaa halkan qif istaag mawqifan makaanu istaag saciidan wanaagsan cashirkii wuu dhammaaday buu ku leeyahay halkaa ayuu cashirkii ku dhammaadayoo wahaahunaa qif mawqifan saciidan intan u dambaysa eegan soo macnayna wasmulmakaan wasmulmakaani ismulmakaanku waa naxwu sir soco amaamahu xaggiisa hore yaa darfulmakaana hadda halkaa amaamahu ow khalfahu xaggiisa dambe yaa darfulmakaana khalfahu waraa'ahu xaggiisa hore ama xaggiisa dambe qudaamahu xaggiisa hore yemiinahu midigtiisa shimaalahu bidixdiisa tilqaa'ahu ka soo horjeedkiisa ow fawqahu xaggiisa sare ow taxtahu hoostiisa ow isaa'ahu meel soo qaabilaysa ow macahu miciisa ow xidaa'ahu kasoo horjeedkiisa ow cindahu agtiisa ow duunahu meel ka sokaysa ow qablahu meel ka horaysa ow bacdahu meel ka dambaysa hunaaka halkaa ama meeshaa fog farsakhan farsakh farsakhu waa xuduud la yaqaan waxaa la yidhahdaa waa labiyo toban kun oo tallaabo farsakha labiyo toban kun oo tallaabo ayaa lagu tilmaamaa haddaba farsakhan farsakh labiyo toban kun oo tallaabo ah iska beriidkana waxaa la yidhahdaa waa afar farsakh beriidkuna waa afar farsakh beriidan beriid soco waa afar farsakh kilomitir ma u bedeli karnaa labiyo toban kunoo tallaabo kilomitirku waa imise waa kun tallaabo saw maaha muxuu noqonayaa markaa waa iska laba kilomitir saw maaha meelaha ya maxay noqonaya labiyo toban kunoo tallaabo kilomitir marka loo bedelo labiyo toban miya labiyo toban kilomitir ayay noqonaysaa waa sax labiyo toban kilomitir haddaba labiyo toban kilomitir saw maaha beriidkana maxaynu ka dhigi karnaa markaa marka aynu u baahanno beriidku eeg labiyo tobankaa kilomitir unbaad ku sii dhufanaysaa afar sideed iyo afartan wax yar baa dheeraanaya sideed iyo afartan kilomitr meelaha afar beriid marka la doonayo waxaa jira culimo masaa'il baa kaaga xidhmi doona beriidka oo sideed iyo afartan kilomitr sow meelaha maaha hadda adugu konton kilomitr ilaa toddobaatan baa xataa la gaadhsiiyaa waayo masaa'ilkan safarka ayaa kaaga xidhmi doona masaa'ilu safar qasrigii iyo jamicii iyo dee masale khilaafiya weeyaanoo ragga qaarkood ay yidhahdeen caadada loo daayo dadka loo daayo oo yidhahdeen dee maadaamaynay diintu safarka odhanin waa inta halkaa ka bilaabatay halkaa ku joogta ha loo daayo curfiga <coughs> ah, imaamu shaafici oo kalena wuxuu qaatay saxaabada markii ambaadhay buu intii ay ku jamcin jireen ama ay ku qasrin jireen ama nebigaba sala allahu alayhi wasalam sida caadiga ah waxa ka sugan kolkaa ilaa afar beriid ibnu cumar oo kale iyo afar beri si toosa uga sugan tahay kolkaa waxay idhaahdeen ah, waxaan qaadanaynaa dariiqaa saxaabada oo anigu waxaan salaada ogolahay in la jamciyo ama la qasriyo ama la odhan karo qofku waa safar marka uu meelaha toddobaatan kilomitr xuduudiisa konton ilaa toddobaatan inta ka dhexle intaa markuu marayo wahaahunaa halkan qif istaag mawqifan makaanu istaag saciidan wanaagsan kelmadaa mawqifana culima waxaa loo yaqaanaa maxay mawqifan waa miimigii waa maasiiqaha kaynu odhan jirnay waqafa ayaa masder miimiya laga sameeyo mawqifan loogu dhawaaqay cashirkeennii bartaa ayuu ku joogsaday oo darafkii halkaa ayaynu kaga baxnay culimo insha allahu tacaala idinkaa soo jilcini wixii su'aala ana ka keeni doona hadduu rabbi ogolaado halkaasuu inoogu joogayaa waa inoo as'iladii ayaa bilaabmaysa iyo xalqadihii insha allahu tacaala saddex kitaab oo qur'aana ii dhiiba culimo waxaa istaagi doona xalqatu abibakrin iyo xalqatu imaam anawowi labadaa xalqadood ayaa istaagi doona insha allah aniga midhuunii dhiiba xalqatu abibakrin iyo xalqatu limaam annawowi labadaa xalqadood bal hadda eega xalqad kaste istaagi doona xalqatu abibakrin moxamed axmed jaamac xalqatu imaam anawowina cabdulcasiis sheekh cabdilaahi moxamed labada sheekh ha istaagaan insha allah waayahay yaa ku furanaya si wanaagsan waa si wanaagsan cabdilcasiis diyaar ma tahay kitaab qur'aana soo qaada sheekh sheekh maxamed kitaab qaada sheekh sheekha ma cid baa furanaysa sheekh axmed waa yahay waxaad inoo soo saarteen culimo eg qofka markaynu kicinno hal jawaabo mar uun baynu siinaynaa eeg looguma laba celinayo xalqadda ka faa'iidaysanaysaa waa xalqaddii maalinta dhoweyd tartanka hadhay xalqaddii oo qudha ayaanu faa'iidaysiga u oggolahay nin soo kacsada xalqaddaa ah. xalqaddii maalinta dhaweyd nin ha soo kacsadaan nin u matala ayaan doonaynaa lama haya miyaa culima waxaad inoo eegtiin waxaa bilaabi doona insha allah sheekh moxamed naxnu naqusu calayka naba'ahum bilxaqi inahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa aayadda saddex iyo tobnaad aayadda saddex-iyo tobnaad ee suuratulkahfi iska fadhi iska fadhi ha rag way la soo kala baxeen iska fadhi sheekh ibraahim ha sheekh maxamed waxaan weydiinay aayadda saddex-iyo tobnaad kelmadda naxnu ah horta ma ismi baa ma ficil baa ma xaraf baa kelmadda naxnu ah naxnu naqus calayka naba'ahum bilxaq inahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnahum hudaa kelimatu naxnu ma ismibaa ma ficilbaa ma xarafbaa waa ismi daliilkaadii raacini markaa hadday ismi tahay maxaad u daliishatay toddoba calaamadood oo waxaa jiray ruuxulicraabka aan ku soo dhigannay toddoba calaamadood oo ruuxulicraabka aan ku soo marnay baa jiray oo ismiga marka aynu lahayn waa lagu garanayaa aynu ku soo qaadanay jazaaka allah khayr isnaad baa ku jira waa si wanaagsan cabducasiis kelmaddaa naxnu ah sawma haysin kelmaddaa naxnu ah ismigu saddex qaybood buu ahaaye waa qaybtee damiir tacriifka damiirka noo sheeg haa tariifkii damiirka ma haysid sheekh maxamed tariifkiialadiibaa ka faaiidaysanaysa afwan nacam xalqadaasi waxay ku soo noqon kartaa tartanka horta tartankan hadda socda maayo markuu dhammaado way soo geli karaan laakiin waa hadday helaan eeg saddex suaalood oo saddex su'aalood oo iskugu xiga hadday ka jawaabaan wey damiirka haye haye jazaaka allah khayr waay sheekh maxamed baan dib ugu soo noqday sheekh damiirku imise maxal oo icraabood buu lahaa damiirku weligii ma fii maxali rafcinuunba ma fii maxali jasminuunba imise maxal buu horta damiirku asal ahaan lahaan jiray saddex maxal ayuu lahaa noo tiri saddexdaa inuu lafdiya damiirku maxal icraabeed hadda maxal icraabeed ha fii maxali maxay buu dhici jiray fii maxali nasbin sax fii maxali nasbin waa kow fii maxali jarrin fii maxali jarrin waa laba kii saddexaad baa kaa dhiman fii maxali rafcin u dhici jiray sax wey naxnudaasi hadda yay taallaa fii maxali ayo fii maxali rafcin waxaynu soo dhigannay shayga la rafcinayaa inuu toddoba mid ahaa toddoba faacil naa'ibu faacil waxyaabaan soo dhiganay ilaa toddoba ah waa midkee hadda naxnudaasi ma faacil bal hadda u fiirso faacilka malaha okay okay adaa ka qaadanaya waa mubtada adaa ka qaadanaya may marfuucaad waa fii maxalli rafcin buu sheeku yidhi fii maxalli rafcin toddobaynu isku ogeyna waa midkeed ya sheekhu wuu gartay sheekhadaa gartay eeg waa faacil buda faacilkii baan ku haystaye wuu ka noqday aduu halkaad kaga qaadan lahayd waa mubtaduu yidhi sheekh waa mubtade okay eh, waxaynu ogol lahay hal mar inuu qofku hadlo marka labaad xataa hadduu garto qofka kala qaadanaya kolka insha allahu tacaala waa mubtade weli sidaynu hayno sheekh maxamed baa sitaa sawcaynkaa maaha horta ma saasaa ha sheekh maxamed baa sitaa ya su-aasha he maanaan fahmin miyaa may su-aashaa waa la gartay waa la dhaafay iska daa naxnu waxaa qaadan doonaa abdnaqusu eh, sheekh ka waran naqusu ma ismi baa ma ficil baa ma xaraf baa ya maxaa tidhi waa ficil maxaa daliilu ah inay ficil tahay maxaa geli kara maxaa geli kara waad saxan tahay aan ka baqin dee waad saxan tahay xaajiye aagsiin iyo sawfaa geli karaya sanaqusu ama sawfa naqusu sawcaynkaa ma aha ficilkaasi saddexdii ficil waa midkee mudaaric mudaaricu imisu icraabood buu lahaan jiray ya saddexduu leeya waa maxay waa rafco iyo nasbo iyo jazmo saddexdii waa midkii hadda ku icraaban yahay rafco imise calaamadood bay lahayd afartii midka hadda jooga damaa jooga ficilka mudaarici mise u qaybsami jiray ficilka mudaarici mise u qaybsami jiray waa midkee hadda saxiixul aakhir kelmadda naqusu ah faacilkeegii mee waa mustatir taqdiirtiisuna anta okay sheekh maxamed naxnu weeyi maasha allah waa naxnu sheekh naqus nuun hadday sidato waa naxnu weeyaan saw caynkaa ma aha naxnu weeyi waayay xaggan iyo sheekh maxamed baan u soo baydhaya sheekh maxamed ficilka naqusu ihi sidaynu ognahay waa mudaaric saw ma aha Ah, naxnudii hore se u mubtade maahay naxnudii hore naxnudaa hore mubtadaha yaa khabar u ah naxnudaa hore mubtadaha ah yaa khabar u ah aduu cabdilcasiis ka jawaab ah. naba'ahum soo maaha haye cabdilcasiis mise waa maladii faaidaysiga waa maladii faaidaysiga soo maa ardaygaas baa loogol yahay maxaa tidhi ya lama ogola lama ogola lama ogola waa haye jazaaka allah khayr naxnu waa mubtade khabarku waa jumla ficliya naqusu waa ficil mudaaric ficilka iyo faacilka oo wada socda ayaa khabara hal su'aala ayaa nimankaa u dhiman saw ma aha sheekh maxamed baan dib ugu soo noqday sheekh maxamed calayka ma hal kelmadaa mise waa laba kelmadood ereyga calaykii ma hal kelmadaa mise waa laba kelmadood waa laba kelmadood laba kelmadood maxay kala yihiin labaduba ma ismi baa labaduba ma ficil baa labaduba ma xaraf baa miyay kala duwan yihiin meelta hore waa xaraf ta hore calaad waa xaraf ah. haye kaafkuna waa ismi kaafkuna waa ismi kaafku inuu ismi yahay maxaa daliilu ah kaafku inuu ismi yahay waxaa daliilu ah waa mudaaf waa mudaaf ilayhi weeye waa mudaafu ilayhi haye haye waxa daliilo oo kale abjarba xagga hore ka galay istaageen way kaa gubatay may wixii faa'iidaysiya qoladanaa leh wax alle waxa faa'iidaysiya qoladanaa leh way kaa gubatay waa may uma tirinayna uma tirinayna xataa waa si wanaagsan calayka waa xaraf jaar baa lagu garanayaa waynaga gubatay iskada sheekh maxamed baa mar labaad soo tuuray kolka kaafku waa ismi calaada horaana lagu garanaya oo mudaaf ilayhi ma noqon karo waayo calaadu dee xarafsax wey sheekh maxamed calaada kaafkaasi calayka ku jiraa ma fii maxali rafcin ba ma fii maxali nasbin ba ma fii maxali jazmin ba waa maxay talo fii maxali jar wey fii maxali jarrin wey haye sheekh cabdulcaziiz naba'ahum ma hal kelmada mise waa laba kelmadood waa maxay waa laba kelmadood labaduba ismiba ama ficilba ama xarafba may kala duwan yihiin ha midna hee ismi iyo ficil haya cabdulqaadir way kuu soo baxday xaaji cabdulqaadir way kuu soo baxday nacam naba'ahum waa laba kelmadood waana ismi iyo ficil buu ayuu yidhi saaxiibka cabdulcasiis ka jawaab markaa <laughs> waa dharkaya alla ilaahay hoostaa looga sheegay allahu akbar hoostaa looga sheegay waay <laughs> waaya nabaahum waa labadaa kelmadood ma ismi bay isla yihiin ma ficil bay isla yihiin miyay kala duwan yihiin waa maxay nabaada hore waa ficil okay hadda waxaa waxaa samayn doona may cabdiqaadir iska fadhiiso dib baa lagugu bilaabayaa saddex dambe Ehm, waxaa ka faa'iidaysan doona sheekh maxamed oo qura xalqadaha markay aad cabdicasiis way ka timid ninkaasa ka faa'idaystay sheekh maxamed baa ka faa'iidaysanaya sheekh maxamed dabedi ayaan labada xalqadood u bandhigayna ama jumhuurta naba'ahum labada kelmadood ee ku jira eeg nabaa iyo hum bay kala yihiin labaduba ma ismi baa labaduba ma ficil baa labadumay kala duwan yihiin to hore waa ficil naba'aah haye humna waa ismi hadda jumhuurtaynu u bandhigaynaa masaladii jumhuurta loo bandhigaya insha allah waaya aynu ogaano cabdiqaadir ninkii hoosta uga sheegayey may may may waxaan doonaynaa ninkii cabdiqaadir hoosta uga sheegayey inuu inuu inuu inuu haye iyo in kale haye nacam sheekh maxamed <laughs> waa si wanaagsan waayahay gacantun baa ku dhacday waa saxaye naba'ahum saddex kelmadood baa ku jira si wanaagsan haye haye ii fadhiisa sheekh maxamedow maasha allah iska fadhiiso war jumhuurta ayaan hal may nin xiga la yidhaahdo baryahan dhuudhuumanaya ayaan meelaha ka raadinaya balikaadiya ma lahaya xige istaag istaag cigow nacam waa geeska ugu dambeeya haye xaaji ciga naba'ahum ka warran imise kelmadood maxayse kale yihiin muxuu yidhi waa hal buu yidhi sawmaa naba'ahum muxuu yidhi labaduba waa laba ismi jazaaka allah khayr labaduba waa ismi naba'a waa ismi waaba mudaafe nabaa ah, waa mudaaf huntuna waa mudaafun laakiin waxaa idin khalday ma garanaysiin nabaa ah, maadaamay nuun ka bilaabato nuunkanun baa lays waa kii nacbudu iyo ficilku malaha ka bilaaban jiray eeg nabaa ah, waa ismi ismigu mar nuun eeg maynaan arag magac la yidhaahdo yaziid oo kale ama yaasmiin yaasmiin lama baxno isagoo ya waa mudaaric ma odhan karno waa ficil ma odhan karayna markaa nabaahum labadiiba ismi bay noqdeen waxaan doonayaa culimo waxaan ku su-aasha ayaa lahaa maca caasha maxamed mise cabdicasiis waaya cabdicasiise waxaan doonayaa nabaa icraabteedu waa maxay ma marfuucba ma mansuubba ma majruurba ha nabaa qura ayaan kaa rabaa icraabkeega mansuub maxaa lagu nasbiyey ya maxaa lagu nasbiyey nabaa caamilka nasbiyey ama isagu muxuu icraabanya mansuubaadku han iyo baab bay ahaayeen han iyo baab waa baabkii han iyo tobanka baab ee mansuubaadka naba'ahum waa midkii naxnu naqusu calayka naba'ahum bilxaqi udaaya aan udaaya dee horta ila halkan cabdulqaadir baa fadhiyo horta faa'iidada hore cabdulqaadir baa leh idaafa lagu nasbiye waa war cusube waay cabdulqaadir oo ka faa'idayso may sheekh waxa way daa'iman labadiin wixii tooska ah cabdulqaadir baan ku wareejinay haye waa mafcuulun bihi waa saas wey mafcuulun bihi hum ka waran sheekh haddaan kugu soo celiyo mar labaad hum hum ka waran icraabkeygu waa fii maxalli maxay hum fii maali maay fii maxalli jarin haye xaraf jaar mise wax kale ayaa jiraya caamilka jiraya ya mudaaf waa si wanaagsan culimo cabdicasiisoo codkaagu in yar buu iga yar daciif yahay kor baad igu qaadi doontaa waayo waxa wey qofku hadduu codka hoosu dhigo mar labaad lama ogolo in lagu ceshado dee waa inaan markii hore helaa laakiin waad ka fiirsan kartaa marka hore hadli maysid kuma dedejinayo marka hore ka fiirsada culimmadu ha kala hadhaane isuga haddaba sheekh maxamed hal su'aalaan u dhiibaya halka su'aashaan u dhiibay waa aayaddaa saddexiyo tobnaad sheekh maxamedow imise marfuuc ayaa ku jira imise marfuuc ayaa aayaddaa ku jira hadda fii maxalli rafcin aan ku darin imise marfuuc ayaa ku jira aayaddaa adiga waxaan kuu dhiibay aayaddaa imise fii maxalli rafcina ayaa ku jira labadaas su'aalood horta waad kala horraysiin hadda adiga inta marfuuc baa lagaa rabaa adna inta fii maxali rafcin baa lagaa rabaa waa aayadda suuratulkahfi aayadda saddex-iyo tobnaad maxaa marfuuca maxaase fii maxali rafcina marfuuc markaan ku leeyahay ha kala qaadqaadina wixii marfuuc ahaay o dhan fii maxali rafcin oo dhan adna raadso aan hoosta anna ka tirsadade ilan anna waa waa layga rabaaye si wanaagsan anigu waan haystaa jawaabtii sheekh maxamed waan haystaa inta marfuuca ah ee sheekh maxamed laga rabo waan hayaa hadda jawaabteedii adigu saddex baad haysaa si wanaagsan an cabdulqaadir maxaad haysaa may ha marfuuc imisaad haysaa ya haye adigu waad ii sheegaysaa tir unbaad sheeganaysaa layskalama haa hadda cabdulqaadir lagalama shaqaynayo ogaada cabdulqaadir inuu fadhiistaba maaha haye adiga sheekh maxamed aayaddaa imise fii maxalli rafci inaad ku haysaa jawaabtii ma heshay imisa shan baad haysaa sheekh maxamed baa xaqula inuu ku noqdo mar baan kuu ogolaha inaad ku noqoto sheekh maxamed afar baad haysaa waayahay waayahay waa maymay ukaadiya haye cabdicasiis fii maxalli rafcin baan kaa rabay adiga sow maaha iyo aayadda saddex iyo tobnaad marfuuc baan raadinaya isaga marfuuc baan isaga weydiiyey fii maxalli rafcin ninkaasaan weydiiyey labadabaadu waad la shaqaynaysaa adu marfuuc baan ku weydiiyey labadiinba marfuuc si wanaagsan waxaa laynooga baahan yahay markaa adiga haye imisaa tidhi toddoba fii maxalli rafcin toddobaad haysaa cabdulqaadir ninkaa ka faa'iidayso toddobada sheegay sheekh maxamed xalqadiisa maaha xalqadda kala kacaysa xalqadda cabdulcasiis su-aashii sheekh maxamed ha ka faa'idaystaan hal arday oo xalqaddaada cabdulcasiis ow kici su-aasha marfuuca ka faa'iideeya kumaa kacaya istaag nacam marfuuc aayaddaa imisaad ku haysaa lix baad ku haysaa iska fadhiiso xalqaddanaa kacaysa markaa xalqaddanaa kacaysa haye ibraahimow istaag tirun baad sheegaysaa iska fadhiisa ibrahim war xaggan yaa xalqadan cabdulcasiisa xalqadan cabdulcasiis ninaa baan rabaayo kale eeg cabdulcasiis xalqadiisaa la rabaa may may marfuuc labada su-aalood waa la kala leeyahay ii sheeg haye haye ma xalqadda cabdulcasiis baa tahay jazaak allah khayr waa laba labadu waa waxa wey naqusu iyo iyo fityatun naqusu iyo fityatun bes wax aayaddaa marfuuca labadaasaa ku jira cabdulcasiiso waxaan ku weydiiyey adiga fii maxalli rafcin fii maxalli rafcin waan kaa diiday dhowr jeer sheekh maxamed baa qaadanaya mar su'aashii ay u soo noqotay may sheekh maxamed ow su'aashii ninkaa qaado taadii waynu xallinay su-aasha haddaba intaydaan ka jawaabin waa inaan fahanno marka hore haye su-aashii sheekh maxamed baa la xalinayay marka hore hadda iminka ta cabdilcasiis baa la xalinaya fii maxalli rafcin misaad haysaa laba okay waxaa ka faa'iidaysan doona labada gruub ayaanu kala dhiibi doona cabdilcasiisoo gruubkaaga nin ka mida kici oo fii maxalli rafcinka ka faistaag fii maxalli rafcin misaad haysaa hadda macalmustatirku hadduu jiro waa lagu darayaa la socda imisaa tidhi afar jazaaka allah khayr ninkaasaa gartay afartan noo sheeg sheeg waa naxnuda koobaad ya allah sheekh iska fadhiso haye haye ehm, waxaan ku soo noqday gruubkana ku soo noqday cali <coughs> cali istaag calo ma cali waa kicinaa hadda gruubkeegi haye cali haye afar weeyi waan isla garanaytaa naxnu kow waa laba naqu sida keegana aamanu wowga waa saddex sidna naada afartaas wey jazaakum allahu khayran eeg culimo su-aasha kale lagu kala hadhaya isla aayaddaa ka bixi mayne labada sheekh isku number baan hadda u dhiibaya hadda number qura waayo iminka waa qofkii labaad ee yidhaahda su-aashaasaa umaan fahmin weeye labada sheekh waxaan u dhiibay aayaddaa saddexiyo tobnaad ee suuratulkaafi maxaa fii maxalli jarin ku jira fii maxalli jarin aayaddaa maxaa fii maxalli jarin ku jira saaxiibkiin insha allah uu ka faaid markuu midahadlaba isagaa faa'iidaysigaa samaynaya fii maxalli jarin tirun baan idinka rabaa inaad inaad sheekh maxamed waad soo tuurtay sow maaha aan kula eega iyo resib ka waran cabdiaiisymisaa ku jira cabdiaiisow ladaa ku jira <laughs> sheekh maxamed maxaynu ka yeelaa dee markii horena wuu gartay <laughs> markii dambena is <laughs> inta ku jirta sheeg waa kaafka calayka iyo bilxaqi may waa naba'ahum haa waa laba iyo birabbihim saddexdaasaa ku jira wax fii maxalli jarrina saddexdaasaa ku jira waa calayka kaafkeega naba'ahum tuhumteeda birabbihim himteeda saddexdaasoo qura ayaa aayadda ah wax fii maxalli jarrina ku jira culimo gunta iyo gebagabada waxaan doonaynaa bal laba su'aalood aan idin dhex dhigo maxaa mansuub iyo fii maxali nasbin wada socda aayaddaa ku jira mansuub iyo fii maxali nasbin iskugu kaydara maanta mansuub iyo fii maxali nasbin aayaddaa maxaa ku jira oon ka mansuub iyo fii maxali nasbin aayaddaa maxaynu ka helaynaa labada sheekh waxaa horaynaya sheekh cabdicasiis baa horaynaya way sheekh maxamed tan uu ku horreeyey mansuub iyo fi maxali nasbin aayadda saddex iyo tobnaad ee suuratulkahfi baan doonaynaa mansuub iyo fii maxalli nasbi sheekh cabdulcasiis waxaan u malaynayaa dee haye sheekh maxamed mid baan haya imisaad haysaa laba sheekh maxamed imisaad haysaa mid baad haysaa haye aday maxaad haysaa jazaaka allah khayr waa saddex wey saddexdaa hadduu saaxiibkeen sheeg sheego waynu eegaynaa bal sheeg sheeg saddexdaa ya afwan su waa khalad baa ku jira su-aashaa baa ku jira saddex buu saaxiibkeen yidhi warku saddex ma aha su-aalihii horead sheegteenna ma aha hal arday baan doonaynaa oo labada guruuboo qura ka kala tirsan labada guruub ee tartanka ku jira hal arday guruubkii u dambeeye kacay ku ahaa may may ukaadi cali waa guruubkeennii hore soo maaha guruubka cabdulcasiis baan rabaa gruubkii udambeeyey hadda inooma kicin may imisaa ku jira tinaan rabaa mansuub iyo fii maxali nasbin baa laysku geysanayaa mansuub iyo fii maxali nasbin allaba ka waaywaar si wanaagsan waayahay waa gruubkii cabdilcasiis soo maaha gruubka dhinacaanaynu kicinayna gruubka ma sheekh cali baynu kicinaa haye sheekh cali maxaa ku jira afar baa ku jira afar taahel waa nabaa iyo inahum humtaa iyo zidnaahum humtaa iyo hudan ii kala saar intaadan fadhiisan afartaa maxaa mansuuba maxaa fii maxalli nasbina mayl tira igu kala saar afartaa maxaa mansuuba maxaa fii maxalli nasbina waa labiyo laba waa saas weeyaan waa nabaa iyo iyo hudan labadaas ayaa mansuuba inahum iyo zidnaahumna waa fii maxalli nasbin sawcankaa ma aha weli culimmadii waxaan u malaynayaa sheekh maxamed baa sita cabdulcasiis waa yahay waayo markii hore ayaa la ysdhaafay intan dambe hadda waad simantihiine markii horea la ysdhaafay waxaan samayn doonaa bal hadda isla aayadda waxaan ku xijisiinaynaa ta ku xigta wa rabatnaa calaa quluubihim id qaamuu faqaaluu rabbunaa rabu samaawaati waalardi waxaan doonayaa aayadda sheekh inta fii maxalli rafcina soo saar waa aayadda inoogu dambaysa maxaa fii maxalli rafcin ku jira hadda aad ii fahma sheekh maxamedow marfuuc kuma weydiin fii maxalli rafcin baan ku weydiiyey adiga cabdulcasiis imisaa marfuuca baan ku yidhi haddaad doontiin hor ilaahay sidii sheekhaasi yidhi halla ka waayay dhaha dee way dhici kartaa in halla laga waayaa mararka qaar aayadda afar iyo tobnaad baynu maraynaa sheekh maxamed waxaan weydiiyey imisaa fii maxalli rafcina gruubkiisu way la ogaan karaan fii maxalli rafci sheekha kalena waxaan weydiiyey maxaa aayaddaa marfuuc ku jira sheekh cali iyo caamir su'aal inaga madax bannaan baan u dirayaa waxaan weydiinayaa sheekh cali iyo caamir hal su'aala ka wada shaqeeya maxaa mabniyun cala sukuun ku jira aayaddaa meeshuu dooni ha ka yimaadee aayaddaa maxaa mabniyun cala sukuun ku jira intaasaad noo keenaysiin insha allah tiriya tira ahaan iigu keena waa afar waa saddex waa shan waa lix haa haddaan rabaa haye sheekh cabdulcasiis xaaji hadaldee adigu labaad haysaa cabdulcasiisow hadda maxaan ku weydiiyey su-aashaan ku weydiiyey maxay ahayd marfuuc baan ku weydiiyey sow ma aha jazaaka allaahu khayra waad garatay cabdulcasiisow aayaddaa wax marfuuca labaa ku jira labadaa ii sheeg sheeg yaa faqaamu iyo allahu akbar sheekh may waan ka noqday derajadaa waan ka noqday oo kuma siinaye waa laba way ku jiraan labadaad sheegtayse maaha afar baa ku jira maxaan ku weydiiyey mabniyun calaa sukuun sow ma aha bal isug afar buu yidhi waar sheekh caamir waar maymaymay ya maymaymay sheekh afar ma aha sheekh cali baa imisa toddobaa ku jira calio waaye balanaga haddaba adiga an baa ku jira fii maali rafcin baan ku weydiiyey sooma waaya aan eega sheekh jazaaka allahu khayran sheekh maxamed musoo tuuray iska fadhiiso sheekha waa shan baa ku jira shanta ma ku dari kartaa laakiin ya maadaan nasinaya haye ku dar haye cabdilcasiisna nin baa nasin doona haye cabdicasiis ninku nasiyo keen maxaa tidhi waa rabadna nuunka ku jira ko eeg waa naadaad odhan nuun odhan naadaad odhan heye qaamuu wowgeega waa laba qaaluu wowgeega saddex naxnuda nadcuwa ku qarsoon waa afar qulna hee naxnuda hee naada <laughs> way shantii bow gar sukuunti may culimmadu sheekh cali iyo sheekh caamir haye ma ku noqoteen waa maxay an maysanna maaha toban tobanna maaha labiyo toban sheekh ibraahim baa soo turay jazaak allah khayr waa labiyo toban aayadda waxaa mabniyun cala sukuun ah ee ku jira waa labiyo toban mabniyun cala sukuun uma rabna mabniyun cala sukuun aayaddaa labiyo toban baa ku jira soo caynkaa maaha maa sha allah sheekh cabdulcasiis cidka casto sheekh marfuuca waa nink mise adaa sheegaya ku noqo haa rabbunaa iyo rabu samaawaat jazaak allah khayr culimo maanta intaa ayaynu ku egaysanaynaa insha allahu tacaala wa shukran jaziila wajazaakum allahu khayran